بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الأفعاal الخمسة waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga shan iyo siddeetanaad oo ku saabsan afcaalu lkhamsaha ama mustahnayaadka aynu ka soo istihnoonnay icraabkii asalka ahaa alafcaalu اlkhamsa waa magaca cunwaanka casharka ayaa alafcaalu اlkhamsa wuxuu kitaabkuna cashirkuna ka bilaabanayaa fasalka walamhilata alkhamsa ama matniga walamhilata alkhamsa kolka waxaa kala duwanaaday cunwaanka oo alafcaalu اlkhamsa ah iyo matniga magiciisa alamhilata alkhamsa ah matniga ayaa sax ah oo amhilatulkhamsaha ayaa sax ah magacan afcaalulkhamse aynu leenahayna waa laga saxan yahay afcaalulkhamsaha waa laga saxan yahay magacaa sababtu waxa weeye ficiladani khamse maahee kumaankum bay noqon karaan akale keligeed shan baa ka imanaya sharibe keligeed shan baa ka imanaya qatale keligeed shan baa ka imanaya kolkaa ficiladani wax shan uun ah oo shan uun lagu tilmaami karo ma aha alafcaalu alkhamsa waa ficilada shanta ah waxa ka sii fiican magacaa in la yidhaha alamhilatu alkhamsa tusaalayaasha shanta ah alamhilatu alkhamsa ayaa sax ah walamhilata wa ila alamhilata tusaalayaashii mooyaane alkhamsata ee shanta ahaa tusaalayaasha shanta a ah mooyaane wehiya tusaalayaashaa shanti ihi tafcalaani weeyi oo laba macno leh saddex macno leh ereyga tafcalaani saddex macno ayuu badhaa af carabiga waxaa laga yaabaa laba raga oo lala hadlayo tafcalaani war labadiinnan baa samaynaya ragow tafcalaani waxaa kaloo suurtagala laba dumara oo lala hadlayo tafcalaani labadiinnan dumarkaa ayaa samaynaya tafcalaani waxaa kaloo suurtagala laba dumara oo maqan tafcalaani labadii maqnaabaa samaynaya tafcalaani saddex macno ayaa ka suurtoobaya laba ragoo lala hadlayo iyo laba dumaroo lala hadlayo iyo laba dumaroo maqan oo laga hadlayo laga hadlayo haddaba ta'kulaani maxaynu ku macnaynaa ereyga ta'kulaani ah ta'kulaani waxaynu ku macnaynaynaa labadiinnan ragoo waad cunaysiin ama labadiinnan ninoo waad cunaysiin ta'kulaani labadiinnan dumaroo waad cunaysiinna waa la odhan karaa ta'kulaani labadii dumarka ahaa ee maqnaa way cunayaanna waa la odhan karaa saddexdaa macno ayay taakulaani ama tafcalaanidu badhaa walamhilata wa ila alamhilata amhiladii mooyaane alkhamsata ee shanta ahayd wahiya iyadu tafcalaani weeyaan bilyaa'i wa iyo iyo ta bayna ku sugan tahay fiihimaa labada sheerba haddaba bilyaai wa taa'i fiihimaa markuu ina leeyahay waxaa weeye tafcalaani wahiya tafcalaani wey wa tafcaluuna weeyi tafcaluuna tafcaluuna horta waa rag badan oo lala hadlayo tafcaluuna wa ragoo waad samaynaysiin weeyi haddaba waa bilyaai wa taa'i fiihima labadaba tafcalaanida iyo tafcaluunada labadaba bil yaai bay ku sugnaadeen oo laga bilaabaya afar bay noqonayaan marka labadaba ya ku darso oo tafcalaani halkay ka ahayd ya kaga dhawaaq yafcalaani wa yafcaluuna haddana wa taa'i fiihimaa buu ina yidhi labaduba ta' bay ku sugan yihiin oo ta' bay qaadanayaan labadaba ta' inoogu daro waxaa tidhaa hadana tafcalaani iyo tafcaluuna sidan qoran waa afar afar baa halkaa ku sheegan hadda waxaa inoo qoran tafcalaani iyo tafcaluun oo ta'aa lagu bilowday labadaba haddana ya ku bilaabo oo yafcalaani iyo yafcaluuna dheh wa tafcaliina weeyi waa xabadda shanaad tafcaliina waa inan lala hadlayo waad samaynaysaa inanay weeyi haddaba amhilatulkhamsahan waxaa lasoo reebay saddexdiisa icraabba waxaa loo baahnaa marka la rafcinayo in dambe lagu rafciyo hubuutunuun baa lagu rafciyey waa in lasoo reebaa marka haddaba waxaa loo baahnaa marka la nasbinayo fadxa in lagu nasbiyo xadfunuun baa lagu nasbiyey waa lasoo reebay dhinacaana waxaa loo baahnaa marka la jasminayo sukuun in lagu jasmiyo xadfunuun baa lagu jasmiyey waalamhilata wa ila alamhilata amhiladii mooyaane alkhamsata ee shanta ahayd wahiya iyadu tafcalaani weeyaan wa tafcaluuna weeyaan bilyaa iya isagoo ku iyagoo ku maran labaduba wataa'ita haddana iyagoo ku maran fiihimaa labadaa dhexdooda wa tafcaliina weeyi iyadu waa ta'daa uun fa waa la rafcin shanta ficil bihubuuti nuuni nuun sugan baa lagu rafcin wa tujsamu waa la jasmin oo wa tunsabu waa la nasbin bixadfihaa nuunta xadafkeegaa laguna jasmin laguna nasbini naxwu fain lam tafcaluu haddaydaan saa samayn walan tafcaluu weligiinna dib ka samayn maysiin fain lam tafcaluu tafcaluuda hore waa majzuum calaamatuljasmuhuna waa xadfu nuun walan tafcaluuda dambena waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun sheekhuna markay marfuuca ahaayeen tusaalaha horuu ku kaaftoomay ee wahiya tafcalaani annuunkaasaa lagu rafciyey wa tafcaluuna annuunkaasaa lagu rafciyey wa tafcaliina annuunkaasaa lagu rafciyey xilliga la jasmin la rafcinayo tusaalaha wasanka ayuu iskaga kaaftoomay nasbaha iyo jazmahana fa in lam tafcaluu walan tafcaluu buu ku kaaftoomay oo laba tusaaluu ka kala keenay culimmadu waxay isweydiiyaan fa in lam tafcaluu haddaba intu laba ficilay jazmisay u baahan tahay lamtuna hal ficilay jazmisay u baahan tahay intu waa labada ficil je qaadan jirtay ficlu shardi iyo jawaabu shardi lamtuna hal ficil bay qaadan jirtay talow matanaasuc baa dhacay oo inta iyo lamta ayaa doodaya oo waxay ku doodeen ficilka tafcaluu ah oo talow gartu yay siisay ma su-aashaasaa meesha taalla inta iyo lamtu labaduba ficilay jazmiyaan bay u baahan yihiin tafcaluuda ma ku tanaasucayaan culimmadu waxay qaateen halkaa wax tanaasuca oo yaallaa inuuna jirin asalba wax tanaasuca oo halkaa yaallaa haba yaraadee ma jiro ficilkana waxaa jasminaya ka dambe ee ugu xiga ilaindherigaba waxa lafta kala baxa ka ugu dhow baa la yidhaahdaa kolka tafcaluu marka lagu doodo in iyo lamna ay ku doodaan lamta ayaa ugu dhowe lamta ha la siiyo inta horena waxaa la odhanayaa aljaazim maca almajzuum fii maxali jazmin ficlu shardi saasay ragga qaarkood qaateen inkastoo cibaaradaa lafteeda ahlu taxqiiqu ay yidhaahdeen fa fiiha almusaamaxa sababtuna waxa weeyaan dee aljaazim maca almajzuum jaazimku waa lam oo xarafa xarafku maxal icraabeed ma leh waa aljaaru walmajruurtii ay odhan jireen oo kale aljaaru walmajruur fii maxali rafcin khabaru lmubtade masaladaasi maaha masale la ogolyahay moogtoo haddana culimadu inta badan kitaabta saasaa ku qoran sababtu waxa weeye aljaaru walmajruur fii maxalli rafcin haddaad tidhaa garatay majruurku maxal uu yeelan karaa laakiin jaarka oo xaraf ah xarafku maxal ma leeyahay xarafku isagoo keligiiyana maxal ma leh isagoo shay kale juskiiyana maxal ma leh kolkaa aljaaru walmajruur iyo aljaazi maca almajzuum iyo waa cibaarooyin culimada qaarkood ay qoraan laakiin sawaabka culimo badani way diideen albaabu saadisu baabka lixaad oo mimaa kii ka tirsan kharaja ka baxay can ilasli asalka ka baxay alamhilatu waa tusaalayaasha alkhamsatu ee shanta ah shanta nambar ayaa baabkan asal u abuu ah ku yidhi wahiya iyadu kullu ficlin waa ficil kaste mudaaricin oo mudaarica itasalat bihi ay la xidhiidhsatay aliful alifta labadu naxwi yaquumaani oo kaleba weeye ereyga yaquumaani yaquumaanidaasoo kaleba weeye waa lilghaa'ibayni laba maqan oo rag ah wa taquumaani oo kaleba weeye waa lilxaadirayni halkaa lilxaadiriina buu kaygu qoraya waa khalad lilxaadirayni waa lilxaadirayni laba xaadir ah oo waawuljamci waawuljamac baa la xidhiidhsanaya naxwu yaquumuuna way istaagayaan waa lilghaa'ibiina rag maqan wa waad istaagaysiin waa lilxaadiriina rag jooga ow yaaulmukhaadabati ya-da yaaulmukhaadabada abaa la xidhiidhsanaysa naxu taquumiina inanay waad kacaysaa wa xukmu haadihi alamhila tusaalayaashan xukunkoogu alkhamsati ee shanta ah annahaa iyada turfacu waa la rafcin bihubuuti nuuni nuun sugan baa lagu rafcin niyaabatan iyadoo wakiilka ah cani dammati dammada iyadoo wakiilka ah watujzamu waa la jazmin oo watunsabu waa la nasbin bixadfihaa nuunta xadafkeegaa lagu nasbin oo lagu jasmin bixadfihaada waxaa ku tanaasucaya tujzamu iyo tunsabu niyaabatan wakiil bay ka tahay can isukuuni sukuunkii iyo walfadxati iyo walfadxati fadxihii kolkaa niyaabatan can isukuun waa xilliga jasmaha walfadxatina waa xilliga nasbaha taquulu waxaad odhan antum idinku taquumuuna waad istaagaysiin hadda taquumuuna waa ficil iyo faacil khabar dhacay waana marfuuc ereyga taquumuuna calaamatu rafcihiisuna hubuutu nuun weeye waxaad odhanaysaa walam taquumuuna waad odhan walam taquumuu taquumuu sidoo kale waa majzuum calaamatuljasmuhuna xadfu nuun weeye walan taquumuu baad odhan walan taquumuu taquumuu waa mansuub calaamatu nasbuhuna xadfu nuun weeye haddaba taquumuu labada tusaale u dambeeya walam taquumuu iyo walan taquumuu midna waa mansuub midna waa majzuum labadaba calaamaddii xadfunuun baa laga dhigay maxaan ku kala gartaa xadfunuunku inuu calaamatu nasbe yahay iyo inuu calaamatuljasme yahay caamilka horaa lagu kala garanaya oo hadda lam taquumuu marka la yidhaah lamtu iyadaa wax jasminaya wa haaniika labaadna naasibun waa naasib iyo wa mansuubun mid la nasbiyo wa calaamatljasmi calaamadda jasmaha iyo wanasbi calaamadda nasbuhuna alxadfu waa xadafka halkaa culima waxaynu kaga baxnay amhilatu lkhamsaha ayaynu bartaa kaga baxnay iyo sida laga yeelayo haddaba ardaygu waa inuu la socdo amhilatulkhamsaha samayntiisa ruuxulicraabkii waa inaan dib ugu noqonnaa kayfiyatu takwiin wax la yidhaha buu leeyahay oo kayfiyatu takwiinkaasi qaab loo sameeyo ayaa jirta amhilatulkhamsaha hadda masalan haddii lagu yidhaahdo ya'tii amhilatulkhamse ka samee labada jeer ee ma garanaysaa wowga iyo lagu dari jiray nuunka ya'tii waa in ya'diisa la jaro ka ya'da ka horreeyana dama la siiyo wow iyo nuunna lagu daro ya'tuuna iyo ta'tuuna markii ya'tii aynu odhan jirnay laba jeerba alif lagu daraana waa in ya'tii ya'diisa la fadxiyo alif iyo nuun lagu daro xarafka horena ya iyo ta laga dhigo ya'tiyaani ta'tiyaani ya'tii markaynu odhan jirnay yaa umaanasat almukhaadabaa lagu daraya sidan ay tahay nuunna ku dar xagga horena ta u bedelo ya'tiida ta'tiina bay noqon laakiin xaqiiqada ya'dii hore waa la jaray ya dambana waa la keenay ardaygu laakiin intaa ma arkaya sarfiilaha garanaya hadda maalan yadcuu markaanku idhaahda amhilatulkhamse ka dhig labadii jeeree wowgiiyo nuunka lagu daraye yadcuuda waxaad samaynaysaa nuunun ku darso xarafka horana marna ya marna yadcuu nuunun ku dar yadcuuna iyo tadcuuna labadii jeeree alifka iyo nuunka lagu darayey iyadoo yadcuu awowga fadxiyo alif iyo nuun ku darso ka horna iyo taa ka dhigo yadcuwaani tadcuwaani yadcuuda markaynu odhan jirna ye iyo nuun baa lagu daraa sidan ay tahay wowga iska jir yadcuuda xarafka wowga ka horreeya kasre u bedelo kadibna ye iyo nuunka daba keen xarafka bilowga ana ta ka dhigo tadciina tadciina wahaakada almudaaric almuctalu laakhiri toddoba baab baa mustahne ahaa baabkii lixaad baan hadda ka soo baxnay baabka ugu dambeeye ayaynu maraynaa oo muctalka ah muctalku waa muctalulaakhir ama wow ha ku buko oo yadcuu ha ahaado ama ya ha ku buko oo yamshi ha ahaado ama alif ha ku buko oo yakfaa ha ahaado muctalka oo saddexdaasa ayaa haddaba isna mustahne ah oo baabashii hore laga soo istinooday talow icraabka saddexdiisa qayboodba ma mustahna mise waa qaybuun qayb qura ayaa mustahnaa ah. kow rafcuhu asalkiibuu ku imanayaa oo saddexdaba waa la damin haba qadarnaa tadamadu ye nasbuhuna asalkiibuu ku imanayaa oo saddexdaba waa la fadxin ka wowga iyo ka ya'dana way ka daahiri ka alifkana way ku qadarnaan jazmuhu unbaa unbaa khilaaful asala halkii jasmaha laga reebi lahaa ee laga sukuunin lahaa ayaa jasmihii laga dhigay xadfu xarfulcilla xadfu xarfulcillo ayaa jasmaha laga dhigayaa oo calaamatuljasmihiba xadfu xarfulcillo ah saas ayaynu ula dhaqmi almudaaricu mudaarica almuctalulaakhiri xagga dambe ka buka ee muctalulaakhirka ah saddexda kuu dooni ha ku bukaado walficla wa ila alficla ficilkii mooyaane almudaarica mudaarica ahaa almuctalla alaakhira ee xagga dambe ka bukay fa yujzamu waa la jasmin bixadfi aakhirihi aakhirka xadafkiisaa lagu jasmin hadduu wow ku bukay wowgaa la jari wowga damadii ka horraysay buu ku dhammaan yadcuudii lam yadcu baado lam yadcu hadduu ya ku bukay ya'dii waa la jari ya'da kasradii ka horraysay ibuu ku dhammaan lam ya'ti ayaad odhan hadduu alif ku bukay alifkii waa la jari alifkana fadxadii ka horraysay ibuu ku dhammaan lam yarda ayaa la odhanaya wahaakada waalficla wa ila alficla ficilkii mooyaane ficilkii almudaarica mudaarica ahaa almuctalla alaakhira ee almuctalla alaakhiri ee xagga dambe ka bukay fa yujzamu waa la jasmin bixadfi aakhirihi aakhirka xadafkiisa ayaa lagu jasmin naxwu lam yakzu ma duulin oo kaleba weeye lam yakzu ma duulin wow baa hadda halkaa la jaray deliilkuna waa damada uu ku dhammaado walam yaksha oo kale weeyi ma baqin yaksha hadda alif baa la jaray deliilkuna waa fadxada shiinku uu ku dhammaado walam yarmi oo kale weeyi yarmi yarmi hadda ya baa la jaray deliilkuna waa kasrada uu ku dhammaado haada albaabu baabkani assaabicu waa kii toddobaad oo mimaa kii ka tirsan yakhruju ka baxay can ilasli asalkiisii ka baxay wa huwa alficlu waana ficilka almudaaricu mudaarica ah almuctalu alaakhiri ee xagga dambe ka buka sida naxwi yakzuu oo kale wuu duulayaa wow buu ku dhammaaday wayakhshaa oo kale wuu baqayaa alif buu ku dhammaaday wayarmii oo kale wuu tooganayaa ya buu ku dhammaaday fa innahu isaga yujzamu waa la jasmin bixadfi aakhirihi aakhirka xadafkiisa ayaa lagu jasmin fa yanuubu waxa wakiil noqonaya xadfulxarfi xarafka la xadfay xadafkiisaasaa wakiil noqonaya can xadfilxarakati xarakada xadafkeeguna wakiil ka noqon taquulu waxaad odhani lam yakzu ma duulin walam yaksha mana baqin walam yarmi mana toogan waxaa laakiin la arkay muctalkan la jasminayo oo xarfu cillihii iska wata oo xarfu cillihiisii aan la xadfinbe ee iska sitana waa la arkay waxaynu arkaynaa gabayga hoosta uu ku qorayo alam yaatiika walanbaa'u taanmi bimaa laaqaad labuunu bani ziyaadi alam yaatiika war miyuuna ku soo gaadhin alam ya'tiika war miyuuna ku soo gaadhin wal anbaa'u wararku hadda tan mi way isa soo tarayaane war miyuuna ku soo gaadhin warkii wuu isa soo tarayaaye bimaakii miyuuna ku soo gaadhin laaqad ay la kulantay labuunu beni ziyaad ina beni ziyaad geeliisii irmaanaa waxay la kulantay ma haysaa ina beni ziyaad geeliisa irmaan waa la dhacay kolka ninkan ina beni ziyaada geel ilmaanu lahaabaa laga dhacay nin kolkaa qayla dhaan ahaa oo reerkii intuu dib ugu soo noqday reerka wargelinaya geelii in la dhacay ayaa niman meel fadhiya ku soo baxay markaasuu nimankii gabay kula hadlayaa gabay buu kula hadlayaa u wargelinayaa si ay geela usoo dhiciyaan wuxuu yidhi alam yaatiika waa litaqriir kolley warka waad haysaayo cidna kama qarsoona buu yidhi alam yaatiika war miyuuna ku soo gaadhin una kuu iman wal anbaa'u wararku tanmi way isa soo tarayaan oo iska soo daba dhacayaane wararka yo faahfaahsan ee geelaa ka warbixinayaa way isa soo tarayaanoo hadda waa warka madaxdiisii uun alam yaatiika war miyuuna kuu iman wal anbaa'u wararku tanmi way isa soo tarayaane bimaakii miyuuna kuu iman laaqad ay la kulantay labuunu bani ziyaad ina bani ziyaad geeliisii irmaanaa haddaba geela irmaan wuxuu u soo qaatay waa laga uu ka naxdin badan yahay geela kale waayo waa hal iyo geel dee u irmaan ciyaalkii iyo caruurtii iyo reerihii oo habeenkii habeenkaaba dabkooguu madow yahay habeenkaa la qaadaba dabkoogii waa madow yahay kolka waxay ka dhigan tahay ninka wuu kicinayaa oo geela irmaan ogaan buu usoo hadal qaaday laakiin geela la dhacay irmaan qura maahee waa geel isku wada jira kicin bay ka tahay markaa halka waxaa la isweydiinayaa alam yaatiikada hore waa ficil mudaaric faacilka egu waa ayo ayaa la yidhaahdaa waa bimaa laaqad maadaa haddaba bimaa markaan maadaa ka dhigo waa faacil an idhaahdo su-aashu waxa weye sawka xaraf jaar ka horeeya xarafka jaaree bada ayaa zaa'id ah ba'daasi waa zaa'id kolka waa maa laaqad oo kalunbay ka dhigan tahay maa laaqad ba'du waa zaa'id faacilkuna waa maada maxalu shaahidka beytka aanu soo qaadanay waxa weeye alam yaatiika ya'tii yabuu ku dhammaanaya oo yabuu ku bukay alam oo lam abaa ka horaysa waxay ahayd in ya'da la jaro oo loogu dhawaaqo alam yatika in alam yatika la yidhaah bay ahayd gabaygaa waa la arkay oo waa daruuro noocaa u socota ayaa la arkay oo waxba xukun male isagu waa kii ya-da watay ka alifka wata iyo ka ya ka wowga wata iyo iyagana waa la arkay hajawta zabana uma ji'ta muctadiran lam tahju lam tahju zabana walam tadci lam tahju tahjuudii wowga ku bugtay baa lam lagu daraya oon wowgii la jaraynin taana waa la arkay gabayaaga kale waa ka odhanayaa watadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun kaan lam taraa qablii asiiran yamaaniyan kaan lam taraa taraad waa kii alifka ku bukay in alifka la jaro ayay ahayd saddexdaa gabay hal gabay uunbuu kitaabkeennu qoray oo odhanaya gabaygan alam yaatiika ah ka wowga ku bukay waxa weeyaan lam tahjuu walam tadacii zabaan baad cayday haddana waad u timid adoo cudur daaranaya kol haddaad caydayna cudurdaaratayna wuxuu leeyahay wax lagaa soo qaadaba lama garanayo sow maynaan maqli jirin tacaarada uma tasaaqada wuxuu leeyahy lam tahju walam tadici war ninkaa maanadna caayin iskamaanadna daynin horta maadan caayin oo cudurdaar baa dambeeyey buu yidhi iskamaanad daynin oo dee caybaad markii hore afka u kala qaaday buu yidhi kolkaa ninkaa wax xukunkaagu suu noqonayaba lama garanayo kol haddaad cayday haddana cudurdaar raacisay lam tahju lam tahju waa lamta jaazimada ah ee tahjuuda wowgeegii haddana aan la jiraynin ninkan asiirka ee maxbuuska ah ee odhanaya islaan ree yamaneedaa igu qosashay wuxuu leeyahay wa watadxaku minii shaykhatun cabshamiyatun islaan gabowday oo ree cabshamiya ree cabdishamsiya ayaa igu qosashay ka an lam taraa qabli asiiran yamaaniyan waxaabad mooddaa weligeed inayna aniga hortay arag nin maxbuus oo ree yamaneeda maxay islaanta ree cabdishamsi iigu qoslaysaa buu yidhi ma nin ymanoo yemanioo la xidhaan ugu horreeyey waxaan uga jeednaa maxalushaahidka oo kaanlam tara qabli asiiran yamaaniyan ah in sha allahu tacaala bartaa inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam